hadlayay waajibnimada soonka iyo faraa'id kale oo la socday salaadda iyo zakada iyo xajka ay ka mid tahay iyo towxiidka u ka sii horreeyey kadibna waxaan galnay baab la yidhaahdo labaada waxaan galnay ah fadlu aljuudi baabu اlfadli wاljuud fi اlkaram fii ramadaan cafwan oo fii shahri ramadaan baabka saddexaad oon weli ku jirna waa baabu fadli shahri ramadaan bisha ramadaan fadliga ku soo arooray ayaan ku jirnaa axaadiista marka dhowrka hor noo imaan doonta in allahu tabaaraka wa tacaala ilaa e, shan xadiid macaanidii xalay aan soo marnay unbay sii adkaynaysaa laakiin imaamku wuxuu keenay inuu noo caddeeyo noona muxuu ahaa iftiimiyo in ruwaadda wariyey xadiidkan idaa dakhala ramadaan ama haadaa ramadaan waxaad dhahdaba oo cibaaraad kala duwanaa ku soo aroortay in albaabada jannada la furo albaabada naartana la xiro shayaadiintana la silsiladeeya oon soo marnay xalay axaadii noocaas aan soo marnay axaadiidtii ayad ahayd jidad kala duwan oy ku soo aroortay iyo khilaaf ama lafdi oo ay isku khilaafsan yihiin ama ruwaadda ay isku khilaafeen wasli xiriirin amaba irsaal intaas ayuu ishaari rabaa marka axaadiista ikhtilaafka uu sheegi marka wax matniga la xiriira ma ahan oo xadiidka idaa dakhala ramadaanu futixat abwaabu اljanna waquliqat abwaabu jahannam aw annaar riwaayaad kale wa silsilati اshayaaطiin lafdigaas waa lafdi mutafaq calayhi ah wax ishkaal oo ku suganna ma lahan ikhtilaafkuu ka hadli doono marka maay muxuu yahay ikhtilaafkuu ka hadli doono imaamka caleyh raxmat ullah waa xagga mad sanadka waa sanadka raawi ayaa raawi lagu bedeli amaba saxaabigii abu hureyre markuu hayu wuxuu noqonayaa ibn cumar waa intaas bas wax kaloo meesha yee lama lahan ikhwani kiraam saa loola socda marka sinaaca alxadiidiya kitaabka waa kitaab fiqhi ah axaadiid ah sidoo kale xadiid cilal oo kitaab cilal wa axaadiista ku jiri kara ayuu dhammaan ku ishaarayaa haddii xadiid marka raawi uu wariyey wari kaba soo qaad ninka la yidhaahdo cabdullahi bn cumar ibn khadaab radi allahu tacala canhuma kadibna haddana aad aragto eh, xadiidkii uu wariyey eh, abu hurayra midna abu hurayra midna ibn cumar isku lafdin uu yahay raawiga warina uu yahay zuhri oo kale can ariiqi zuhri laga wariyey waxaa meeshan khalad baa ku jira saa ma aha macneheed eh, waxaa weeyaan waaa kana uu ka wariyey ariiqaas ugu wariyey kana ariiqaas ugu wariyey sidaas amaba mararka qaar in wahmi u dhacan waa suuragal markaad u ishaaray imaamka cali raxmat intaas waa marka hawsha ku jirta oon arki doona in sha allahu tabaaraka wa tacaala laakiin matniga shantan xadiid soo socota waa hal nooc aad uma kala duuna sidaa haloola socdo baaraka allah fiikum baabka shanaad dikru ااkhtilaafi calىa macmar fiihi baabu dikri ااkhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheego iskhilaafitaan calىa macmar macmar ibn rashid alasdi laisku khilaafay fiihi xadiidkii aan soo marnay oo ahaa tuftaxu fiihi abwaabu اljanna watuqallaqu fiihi abwaabu الnaar aw jahannam xadiidkii matnigiisa saas uu ahaa khilaafka sanad ahaan oo macmar weliba jidkiisa laisugu khilaafay caddayn la caddeeya ayuu baabkan u baab yahay macmar bn rashid alasdi isaga laftirkiisa ayaa duruq wax ku wariyey duruqdaas uu wax ku wariyey mar meesha wuxuu ka riday nin la yidhah abu salamata bin cabdiraxmaan marna uu soo geliyey intaas waa khilaafkii la sheega marka abu salm ibn cabdiraxmaan marna uu soo geliyey marna uu ka bixiyey yani jidna uu ku geliyey jidna uu ugu bixiyey waa intaa iyada wax kaloo meesha weyn ku jiro ma lahan insha allah tabaaraka watacala xadiidka laba kun iyo boqol iyo afraad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay mt akhbarana abu bakr ibn cali amed abu bakr ibn cali abu bakrka axmed ayaa la yihahda waa iqatun xaafid qaala xadaana abu bakr ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba waxaa la yih cbdullahi ibn maxamed ibn abi shayba waa iqa ninka isaga ah waxaa caam uu ku yahay laguna yaqaanaa oo dadka axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam eh, aqoonta u lah amaba ilmaamka u lah ay ku wada xusaan ay ku yaqaanaan inuu leeyay kitaab la yidhaahda almusanaf musanaf kitaab la yihah ayuu leeyahy musanafaadku waa badan yihiin laakiin labada musanaf ugu caamsan waa cabdirazaq ibnu hamaami sancani oo ruwaadda ka mid ah, soo marin wax badan iyo abubakr ibn abi shayba labadaa raawi oo waxaa weeyaan shuyuukhda ka mid ah asxaab sita labadaba ayaa labada kitaab alifeen labadaa kitaab maxaa ku jira xagee loo doonanaya maxaa loo doontaa bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaa'i kutubahaas waxaa loo doonta axaadiista nabigeenna oo cad labadaa kitaabna maxaa loo doontaa aywa baaraka allah fiika aqwaasha saxaabada nabigeena sal slem iyo taabiciinta ayaa loo doontaa alaahaar haddii aad rabta arrinkan aayadda qur-aanka ay saas caddaysay xadiidka nabigeenu saa caddeeyey ayaa waxaan rabaa inaan u helo qowl saxaaba ama waxaan u rabaa inaan u helo qowl taabici oo salafkii eh, qowlkooda aan hela xageed u doonanaysaa labada kitaab musanaf cabdirazaaq iyo musanaf ibn abi shayba waa kutubo aad u weyn u weyn weyaan marka waana la taxqiijiyey bifadli illahi tabaaraka watacaala axaadiis wii mxuu aahaarta wixii daciifa iyo wixii saxiix waa la kala saaray waa kala saaran yihiin oo ragga khayr allah siiye ee waxaa weeyaan muxaqiqiinta ah hawl fiican bay ka qabteen marka ninka la yihahdo bakr abi shayba waa ninka isaga ah. waa yahay qaala imam abarna abu bakr bn cali wa iqaة xaafid qala xadaثna abu bakr ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba abu bakr waa kunye ibn abi shaybana waa la mid magaciisa caadiga marka muxuu yahay cabdullah ibn muxamed ibn abi shayba halkaas ayaa marka lala aaday iqaة xaafid wa qala xadaثna cabdاlclى ibn cabdilclى اbصri wa iqaة tabt can macmr ibn rashid alasdi wa iqaة tabt can الzuhri zuhri wuxuu ka wariyey can abi slmta bn cabdiraxmaan ibn cawf wa iqatun faqiih can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu ardaa ana nabiya nabigeena sal slm kaana wuxuu ahday yuraaqibu mid jeclaysiiya saxaabada nabigeena sal slm fii qiyaami ramadaana bisha ramadaan in la istaago ayuu jeclaysiin jiray min hayri casiimatin isagoonan waajib ka dhigaynin wuxuu dhihi jiray hala tukada qiyaamuleylka ramadaanka hala tukada waa taraawiixda annaga qiyaamka aan u naqaano wa qaala kadibna nabigeen wuxuu yidhi sal slm idaa dakhala hadduu galo ramadaanu bisha ramadaan futixat waxaa la fura abwaabu اljanati jannada albaabeed ayaa la wada ballaqi waquliqat abwaabu aljaxiim jaxiimo albaabadeedana waa la xirxiri wasulsilati fiihi shayaaiinu shayaaiintana waa la silsiladayni oo xabsi weliba xerag ah oo gacmaha i lugaha laga xirxirayo meel baa la fariisini intaas nabigeen wuxuu raacan jiray markuu qiyaamuleylka la imaaday lanna markaad ramadaanka aan lagu jirin qiyaamuleylka waxaa ninkii aad taqaanay ibliis ahaa marka fursad waya in qiyaamo marka aad dukato oodna barat weliba arsalahu ibnu mubaaraka xadiidkan marka hadda mursal ma ahan amaba haba yaraatay wax ishkaaloo ku jira ma lahan laakiin xadiidka qeybta dambe oo soo socdo laba kun iyo boqol iyo shanaad arsalahu ibnu mubaarak cabdullahi ibnu mubaarak ayaa mursal ka dhigay macnaheeda waxaa weeyaan isqaad baa ku jira raawi oo abu salamata bin cabdiraxmaan oo abu hurayre ka wariyey ayaa meesha laga bixiyo zuhri ayuu toos abu hurayre lagu wariyey ayuu ka dhigay xadiidka marka sidaa awgeed hoos hoos buu degay laakiin xadiidkan hore ayuu saxiix ku noqonayaa midka dambe xadiidka laba kun boqol iyo shanaad saxiixu bimaa bacdahu xadiidka ka dambeeya ayuu saxiix ku noqonaya qaala imam nasa a abarna moxamed ibn xaatim almarwasi iqatu qaala xadaanaa ama anba'ana xibaan ibnu muusa almarwasi waa khuraasaaniy khuraasaaniyin weyaan reer khuraasaan qala wuxu yidhi ambana waxaa noo warramay cabdulahi eh, cabdullah ibn mubaarak waa imaamkii almarwasi iqatun habtun xuja can macmar ibn rashid alasdi waa iqatun habt can اzuhri maxamed shaab zuhri waa imaamkii can abi hurayra mujdan eh, zuhri waxaa ku xigay riwaayadii hore abu salma ayuu ka wariyey haddana toos wuxuu aaday abu hurayra can الnabiy nabig wxu kor sl sl qal nabgen wuxuu yidhi idaa dakhala ramadaanu futixat abwaabu araxma raxmadda albaabada ayaa la furi waqulliqat abwaabu jahannama jahanama albaabadan waa la xiri wasulsilat shayaaiinu shayaaiintana waa la silsiladayni saasuu nabig yiri sal sl xadiidka laba kun boqol iyo lixaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna bشhr بn hilaal الصwaaf wa iq qala xadaثna cabdالwariث ibn saciid albصri wa iqaة habt can ayub ibn abi taymiyat الsikhtiyani wa iqaة habt xujaة faqih can abi qilaabata cabdulahi bn zayd اjarmi wa iqatu faadilu kaiir irsaal can abi hurayrata wuxuu ka wariyey cabdiraxmaan sakhr dowsi radi allahu taala arda waraxima jamiica aruwaat qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm ataakum ramadaanu bisha ramadaan ayaa idin yimid ramadaan ayaa idin yimid shahrun waa bil oo mubaarakun barakaysan farad allahu alw inuu farad yeelay caza wajalla calaykum korkiinna siyaamahu inaad soontaan tuftaxu waxaa la furaa fiihi ramadaanka gudihiisa abwaabu asamaai samada albaabadeeda ayaa la furi oo ducadii alla aqbali ayaa muxuu ahaa aad dhici karto watuqallaqu watuqlaqu fiihi abwaabu اljaxiim jaxiime albaabadeena waa la xiri watuqalu fiihi waxaa la xiri maradat الshayaaطiin shayaaiinta kuwooda madax adag oo cafaariidda ah ayaa la xirxiri ramadaanka gudihiisa leylatun habeen khayrun ka khayr badan min alfi shahrin kun bilood ka khayr badan man xurima khayraha qofka khayrkeeda laga hoojiyo oo khayrkeeda la siin waayo la waafajin waaya faqad xurima khayro dhan waa laga hooji ayuu nabig sala allahu calayhi waaalih wasalam marka bishaan ramadaan ayaa nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam khayr ku jiray ayuu caddaynaya xadiidka laba kun boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiixun bimaa bacdahu xadiid ka ayuu saxiix ku yahay qala imam nas abarna maxamed mansuur aljawaaz waa iqa qala xadaثna sufyaan ibnu cuyayna waa imaamkii can caطa ibnu saa'ib waa haqafi wa saduuq ikhtalط can carfaja ibn cabdillahi haqafi wa maqbuul qaala cudnaa waxaan booqanay cutba ibnu farqad asulami waa saxaabi jaliil radi allahu taala arda ayaan booqanay saxaabiga cutba la yidhaahdo fatadaakarna waxaan isu sheeg sheegnay oon isxusuusinay shahra ramadaana bisha ramadaan faqala wuxuu yidhi maa tadkuruuna maxaad sheegaysaan maxaad ka sheekaynaysaan qulnaa waxaan idhi shahr ramadaana ay nadkuru waxaan sheegayna shahr ramadaan aw natadaakaru shahr ramadaan qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqan rasullah ka maqan sal slm yaa dhihi cutba ayaa dhihi yaquul isagoo le ayaan muxuu aha ka maqlay tuftaxu fiihi waxaa la furi abwaabu aljanna albaabada jannada ayaa la furi wa tuqlaqu fiihi abwaabu الnaar naarta abaabadeeda ayaa la xiri wa tuqallu fiihi shayaaiin shayaatintana waa la xirxiri wayunaadi waxaa dhawaaqi munaadin mid dhawaaqa kula leylatin habeen la arka mid dhawaaqayaa dhawaaqi muxuu dhihi yaa baaqiya alkhayri halumma qofka khayrdoon ahow aakhiradoon ahow jannadoon ahow cibaadada in laga aqbala doonayo halumma kaalay oo cibaadaysa oo alla u dhowow subxaana wa tacaala wayaa baaqi ashari warkan shardoonka ahow aqsir war sharta ka gaabi wargaabso khatar baa jirtay gaabso saas ayuu nabig yihi sal slm qaala abu cabdiramaan abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi hada khaطaun xadiidkan habka loo wariyey lafdiga maaha wuxuu ka hadla la socdaya habka loo wariyey sanadka gef baa ku jira ayuu leeyahay khaa muxuu yi marka sufyaan ibnu cuyeyna yuu ka wariyey caطa ibnu saa'ib ayuu ka wariyey soo kama waranin carfaja ayuu ka wariyey kadibna xadiidka wuxuu ka dhigay in cutba uu hadalka nabiga ka sheegay sala allahu calayhi waali wasalam laakiin sida saxda ah hadalka waa sidiisa waa laakiin sida saxda ah waxaa weeyaan saxaabi kale oonan cutbo ahayn oo meesha ayada ah joogay ayaa marka xadiidka nabigeena ka wariyay sala allahu calayh waali wasalam marka khata'a dhacay waa inta ayada ah khata'ana waxyaabaha keena waxaa ka mid cataa ibnu saa'ib oo mukhtalit ah iyo carfaja oo maqbuul ah labadaa nin xaggooda uu ka imaan karaa sidaa weeyaan laakiin xadiidka matnigiisa bukhaari muslim baa soo saaray isaga lagama hadlayo saa loola socda jazakum allahu khayran waayo xadiidka laba kun boqol iyo sideedaad waa xadid saxix isnaada qala imam nas abarna maxamed bashaar wa bundar wa iqatu xaafid qala xadaثana moxamed ibn jacfar gundar wa iqatu saxiix kitaab axsanta qalu xadaثana shucba waa imaamka can aطa ibnu saa'ib haddaan soo marna can arfaja qala wuxuu yihi kuntu waxaan ahay fii beyti ma xadiidkaana marka ayuu marka imaamka leeyay kanaabkan saxda ah, agga habka loo wariyey qaala wuxuu yhi kuntu waxaan ahay fii beytin guri fiihi cutba ibnu farqad uu ku jiro cutba ibnu farqad guri aad jooga ayaan ku sugnaa carfo jaadhihi fa aradtu waxaan doonaa in uxadiثa bixadiiثin ina xadiiث nabigeenna aan ka sheegay sal اl slm ayaan doonay wa kaana wuxuu ahaaday rajul nin oo min asxaabi annabiyi nabiga wa kaana wuxuu ahaaday wa kaana rajulu min asxaabi الnabiyi sal slam wa kaana waxaa ahaaday rajulu nin oo min asxaabi الnabiyi nabiga saxaabadiisa ka mid ah kaana waaba isagoo awlaa igaga habboon bilxadiidi minii xadiidka nabigeena inuu igaga habboon yahay nin ay u muuqato oo saxaabada nabigeena ka mid a ayaa meesha joogaday wa kaana waxaa ahaaday rajulin ba ahaaday oo min asxaabi الnabiyi kaana waaba isaga oo awlaa igaga habboon bilxadiidi minii xagga igaga habboon nin ayaa marka meesha joogay oo xadiidka nabigeena anig iga fiicnaa carfajo ileen waxa weeyaan muxuu yahay ma saxaabiba maya waa maqbuul taabici qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahay fii beyti ah, cafwan kaana wlaa biاlxadiiثi mini faxadaa rajulu ninki wuxuu ka sheegay can nabiga nabigan u ka shegay sal sl qala nabigan wuxuu yidhi fii ramadaana bisha ramadaan gudaheeda tuftaxu fiihi abwaabu aلsamaa samada albaabadeeda ayaa la furaa wa tuqalaqu fiihi abwaabu الnaar naarta albaabadeedana waa la xirxiraa wayusafadu fiihi kullu shayaani mariidin wayusafadu waxaa la silsiladeeya oo la xirxiraa fiihi ramadaanka gudihiisa kullu shayaanin shayaan aka mariidin ee madax adag inkaarqaba ah ayaa la xirxiraa wayunaadii waxaa dhawaaq munaadin kula leylatin habeen arka ayuu dhawaaqa yaa aaliba alkhayri khayr doonow haluma warkaale oo khayrka faa'idayso wayaa aaliba ashari war shar doonow amsik wargaabso oo ka istaag saas ayuu dhahaa weeyaan intaas waxaa lagu soo baxnay axaadiistii ka warramaysay qeyb ka mid a ah fadaaisha bisha ramadan weligu aan ku jirna laakiin xadiidkii in albaabada jannada la furi albaabada naartana la xiri shayaadiinta la silsiladayni midna u dhawaaqi munaadin uu leey waa khayr doonow imow shar doonow ka istaag intaasaan ugu soo baxnay alfaadeedii amaba mm, e, sanadkeedii e, siduu kala duunaayna imaamka uu ka soo warramay caleyh raxmat ullah raxmatan waasica baabu ruqsa fii an yuqaal lishahri ramadaana ramadaanu baab ruqsa ruqsa la soo rusay ayuu baabkan u baab yahay fi an yuqaal la yihahda lishahr ramadaana bisha ramadaan ramadaanu in la dhaho oo magacaas loo yaqaano ama magacaas lagu magacaabo inay dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay imaamka istinbaadkiisa waad la yaabaysaan sidaad ugula soo baxa eh, xukunka bisha ramadaan ramadaan in la yihahdo magacaas waxba ishkaal inus ku sugnayn ayuu baabkan u baab yahay alruqsa fi an yuqaal lishahr ramadaan ramadaanu shahr ramadaan in laana dhihin oo ramadaan keligiis lagu gooniyeelo amaba hataa ramadaanba la dhaha inay dhib lahayn ayuu baabkan ogaabay xadidka laba kun boqol iyo sagaalaad waa xadid daciifa qaala laakiin xadiidka daciifka waxaan ugu maarmayna ma taqaanaan ilahay muxuu yihi subxana wa tacaala shahru ramadaana aladii unzila fiihi اlqur'aan nabigeen intuu jeer u sheegay ishkaalba ma lahan wa sawmi ramadaan yaa dhahay nabigeena sala allahu alayh wali waslm marka ramadaan in la yidhaho wax iskaal ishkaal ah konsegna xadiidka laba kun boqol iyo sagaalaad waa xadid daciifa qala imam nasaعي abarna isxaq ibn ibrahim alxandli wa iqaة imaam qaala anba'ana yaxya ibn saciid alqataan wahiqatun habt qaala anba'ana almuhallab ibnu abi xabiiba albasri waa saduuq xadiidkuu taxwiil imaamka caleyh raxmat ullahi ariiq kale ayuu keenaya jid kale markuu la gaaray almuhallab ibn abi xabiiba ayuu marka taxwiiliyey qala wuxuu yidhi anba'ana cubaydullaahi ibnu saciid abu qudaamata saraqsi ahy wahiqatun ma'muunun suniy qala xadaana yaxya ibn saciid alqataan can muhallab ibn abi xabiiba qala wuxu yhi akhbarnii waxay u warramay alxasan xasan ibn abi xasan basri waa iqatu habtun xujatu faadil can abi bakrata bn cabdiraxmaan abi bakra waa nufay ibnu xariin saxaabiga jaliilka radia allahu taala arda can inabi nabi nuxu kr sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa yaquulanna yuusan axadigu midkiin sumtu ramadaana bisha ramadaan ayaan soomay yuusan dhihin walaa qumtuhu waana istaagay oo qiyaamaleel ayaan u istaagana yuusan dhihin kullahu dhammaantii saasuu nabigeena yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam walaa adri walaa adridayaadhihi ma ogi ninka dhaha kee weyaan alxasan ibn abi xasan basri waa in aad xasan basri yaa caddeeyey alimaam axmed bin ayaa fi lmusnad ku caddeeyey qaala wuxuu ninka la yihahda ninka la yihah xasan albasri walaa adri ma ogi kariha inuu nacay ataskiyata qofka ammaanta la taskiyeeyey oo la hufa oo qofka inuusan naftiisa uusan taskiyeynin amaba taskiinta nafta qofku uu taskiina inuu nacay inay tahay in kale ma ogi ow qaala wuxuu yidhi nabigeenna dhihi sal slem laabudda waxaa laga maarmaana ah min khaflatin qofka inaad hilmaam ku dhaca waraqdatin inuu hurda marka inaad tidhahdo bishii ramadaano dhan ayaan soomay misea khaflood ku dhici oo qofka hadal xun iyo ramadaanka inuu ka hadlaabay u badan tahay ajarkiis u yaraado sidoo kale qiyaamuleyl ma ramadaankii o dhan aad muxuu ah qiyaamoleyl u taagdeen soo mar lama hurdaay qofka maadaama aan inta laga maarmayn bisha ramadaan waan wada soomay ramadaan oo dhan waan tarawixii tahajudaan u taagnahay hadhihin taskiyadaas ayaa la diidaya xadiidka matni ahaan ishkaal weyn kama muuqda laakiin sanad ahaan waa daciif weyaan xadiidka laba kun boqol iyo tobanaad allafdu licubaydillaah labada ariiq ariiqa hore isxaaq ibn eh, rahawi ayuu ahaa ariiqa labaadna cubaydillahi bn saciid somahin lafdigan marka hadda aan akhrinay macnaha waad ka midaysan yihiin eh, ninka la yihahdo eh, isxaaq ibnu rahaweyh iyo ninka la yihahdo cubaydillah ibnu saciid asaraqsi way ka midaysan yihiin xagga eh, macnaha laakiin xagga lafdiga waxaa iskale cubaydulahi iskale ninka dambe iskale weyaan waay xadiidka laba kun boqol iyo tobanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas abarna cimraan ibnu yaziid ibnu khaalid addimishqi waa saduq qaala xadaana shucayb ibnu isxaaq dimishqi waa iqatun rumiya birirjaac qaala akhbaranii ibnu jurayj cabdimalik bn cabdi bn jurayj waa iqatun faqiihun faadil qaala wuxuu yidhi abarnii xayru cataa ibn abi rabax waa iqatun xujaة فqih maشhهuur qal smictu بن cabas aan ka maqlay radي الlahu taعalى canهuma yuhbiruna isagoo noo warramay qaala ibn cbdلlahi بن cabaas qaala wuxuu yihi rasu rasulk wu yihi sal slm limra'atin haweeney oo min ansaari ansaarid wuxuu ku yidhi idaa kaana hadduu ahaado ramadaanu bisha ramadaan factamirii cumraysa idaa kaana ramadaanu kaanadan marka mataamma mise mataamma axsanta ramadaanu marka muxuu noqonayaa faa'ilkeedii waa bisinkeeda umalaynen waaya idaa kaana ramadaanu bisha ramadaan haddii u ahaado ama la galo factamirii cumraysa fiihi ramadaan gudihiisa fa cumratan cumro oo fiihi ramadaan gudihiisa tacdilu xajatan xaj ay u dhigantaa marka nabigeen wuxuu yidhi ramadaan shahru ramadaan lama dhihin ramadaan ayuu iska yidhi maxalushaahidku halkaas weeyaan marka bisha ramadaan inaad qofka u cumraysto xaj bay u dhigantaa ilah waxaan ka warayna subxana wa tacala koronana allahna dhaafiyo allah naga badbaadiyo ramadaanka soo socdana anagoo nabadda ilahay cumraha na siiy waaya baabu amaba ikhtilaafu ahli alafaaqi fi ruya baabu ikhtilaafi ahli alafaaq dadka jihoodhinka kala fog jiro khilaafka iskhilaafaan fi ru'yati aragtida bisha iyo xukunkeeda wuxuu noqon ayuu baabkan baab yahay arrinta masaladan maxay tahay masaladan waxaa weeyaan waa hadda imtixaanka annaga haysto annaga dhibka haysto waxaa weeyaan madheera haddii laga arka bisha jeefqaad wuxuu le may madheera qaxooti wey kuwaas waa <laughs> ma garad kuwaas ma yacni imtixaan uganda gooni u soomi oo tanzaniya gooni u soomi oo muxuu ahaa soomaaliya gooni u soomi oo kenya gooni u soomi oo meelihii ka fogo ayagaaba sheegin arrinta ayada marka maxay ku qotantaa mid hawo ay ku qotantaa mid hadda annaga aan samayna qaarkeed hawo iyo qofka yacni aniga ayaa ilii maqla ay tahay midda hadda uu sameeya jifqaadiga ilaaha soo horni subxaana wa tacaala uu sameeyo bishiioo la arkay oo dadka dadka uga khiyaarsan ay arkeen oo dadkii raciyadiina ay asaga hoos joogaan oo qaadilqudaat uu yahay ay haddana waxaa kalanirka u qortay iyo wakhtiga u qortay ayuu sugayaa taas waa mucaanada mucaanada waa ta ayada xaqiiqatan wax kale ma aha laakiin mid waxaa jirta ku qotonta shareecada islaamka oo noo imaan doonta insha allah tabaaraka wa tacala aan horey u soconno xadiidka laba kun boqol iyo toban iyo koobaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna cali bn xujrin wa iqat xaafid qala xadaثana ismaaciil ibn jacfar ibn abi kaثiir azuraqi wa iqat habt qala xadaثana moxamed bn abi xarmala alqurashi wa iqa qala wuxu akhbarnii kurayb ibn abi muslim wa iqa wa mowla cabdillahi ibn cabaas radia allahu tacala canhuma ana uma alfadl uma alfadl ya gabadha la yihahdo umulfadl umulfadl yaa hooy ma taqaanaa cabdullahi hooyadiis weeyaan cabdullahi bn cabaas hoydiis iyo alfadl ibn cabaas oo ninkii aad ogeydenoo carafo markii laga soo noqday oo musdelifa loo soo socday nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam la saarnaa ma garanaysaan gaadiidka la saarnaa oo gabar qurux badan ay fag soo tiri ya markaasuu saas iyadayni markaas gabadii iyadoo ay saaranta xajkia lagu jiraa si fiican baa liisu <laughs> liisu eekay iyo la saariy ma taqaanaa nabigeena sal allahu alayhi waali waslm fadlin aad u qurux badan u ah gabar isaga la qurax amaba ka qurux badan ayaa marka ay aada isu eegeen ayadna waa fiirisay isna uu fiiriyey nabiga marka qortu qortidu soo leexiyey man ra'a minkum munkaran falyuayiru biyadihi intuu qoorta qabta ayuu soo leeiyey gabadhi ka soo leexiyey markaasaa wuxuu yidhi cabaas ibn cabdilmualib oo nabiga adeerkiis sal la alay slam kasarta kasarta cunuq cunuq akhiika ama hadal noocaas qortaad ka jebisa wiilkii wiilka adeerka adalay ibna camikaha qortaad ka jebisa markaasaa wuxuu nabigeena sal l slm waxaan arkay shaab ishaabad gabar da'yar ah iyo wiil da'yar ah oo isku maqan ayaan arkay kadibna waxaan ka baqu yihi nabigeena sal l slm inuu shayaan dhexdooda dhibaato dhigo fidna inuu dhexdooda dhiga bal ka warram xajaa lagu jira nebi maxamed a gadaal laga saaran yahi soo ma garan marka nadaradaas liis eega ayuu nabigeena qoorta ka soo leexiyey weliba wiilka mxuu ahaa ilaa uu ka baqa cabaas in qoortiisa ay jabto siduu habka xoogga usoo dhiftay soo ma jeedaan marka maanta waad aragteeno waa lasoo fariisani wiil qurux badan oo da'yar ah oo xaslaana iyo gabar qurux badan oo da'yar oo xaslaana ama xaas waxay shaanba maantaoo dhan oo la wada sheekayni oo la wada qosli oo muxuu ahaa la fara ciyaari oo shaqo la wada qabani oo kombyuutarka iyo howlahaas lisla wada farayni waa kuwa akhyaartan ii sheegi dee kuwaana fasaaday waa baab kale kuwa akhyaarta qaarkood iska caadi waa dukaana la wadagedi markaas waa waa meel baa laga wada shaqayni xafiis baa la wada joogaa sekareer meel hal yacni xaalad aad la yaabaysaan arrinkaa marka waxaa laga qaadanaya nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam ficilkaad aad sameeyey kun hadal oo annaga aan sheegna kaasaa ka awood badan lianna ninkaas alfadl ibnu cabaas nin saxaabi jaliila ah, oo qiimo badan oo weliba xaaj ah iyo gabadhaas muslimadda ah, oo qiimaha badan oo xaajiyadda ah ayuu nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam nadaradaas iyo fiiradaas weliba aan isla soconno nin walba qof walba uu gaadiid gooni saaran ayaa nabigeena fidnada ugu baqiy saas u sameeyey annagana xaaladeen ad marka waa tacliim anagana la bari war gabdhaha iyo wiilasha ya ha la kala ilaaliyo haddii in lisugay ay noqotona iyagoo muxuu ahaa isqabo oo isu axaas ah cid degan ah, dhan ha wada aadeen laakiin inta ayad inta ka horaysa hala kala jooga hala kala jooga qof qof walba meeshiisa goonid ah, ha jooga isku dhaxyaa hala joojiye ninka la yihahdo marka umulfadl waxay dhashay alfadl ibn cabaas iyo cabdullahi bn cabaas hooyadood weeyaan أنa أma الفaضل qurayb ayaa dhihi qaala wuxuu yidhi akhbarnii qurayb أna أma الفaضل fadli hooyadii bacatathu waxay u dirtay ilaa mucaawiyata mucaawiya ibn abi sufyaan amiir اlmuminiin radia الlahu taala arda oo bishaami shaam joogo shaam waa suuriya iyo urdun iyo filistiin iyo lubnaan yaa wehliye soo afarta ma ciraaq juz min ciraaq waa qaybta urdun xigta qaybta urdun xigta laakiin hadda taqriiban waa un afartaasa un xoog loo saara ka ahaan marka arda sawaad ay dhihi jireen ciraaq waa taqaanaan marka halkaasaa marka macaawiyo jooga ayay u dirtay oo dan ay laheed ay ugu dirtay qaal wuxuu yidhi faqadimtu shaam shaam ayaan imid faqadaytu xaajatahaa dantii ay lahayd ayaan u soo dhameeyey wastahalla calaya waxay ii galay hilaalow ramadaana bisha ramadaan ii bilatay waana ana bishaam shaam aan joog fara'aytu alhilaala bisha ayaan arkay leylata aljumcati habeenka jumcada ayaan arkay uma qadimtu almadiinata magaalo madiina ayaan imid fii aakhiri ashahri bisha gabagabadeeda fasaأalnii cabdullaahi ibnu cabaas ayaa weydiiyey su-aal i weydiiyey uma kadibna dakara alhilaala bisha ayuu sheegay dhalashadeedii qaal wuxuu yidhi mataa ra'aytum gormaad aragteen kuroybow bisha qultu waxaan idhi faqultu waxaan ra'aynaahu leylat اjumca habeenka jumceed jumcihii ayaan aragnay qaala wuxu yidhi anta ra'aytahu leylat اljumca kuraybow ma adiga habeenkii jumcadeed bisha arkay inay bilatay qultu waxaan nacma wara'aahu الnaas dadkana way arkeen fasaama way soomeen wasaama mucaawiya mucaawiyana wuuba soomay amiir اlmuminiina qaala wuxuu laakiin warkuu lagu laabay ra'aynaahu leylat sabt annaga waxaan aragnay habeenka sabtigaan aragnay haddii aannahay reer madiina falaa nazaalu ama maka xilliga ayd meesha joogo kolleyba Eh, waa suuragal meelinuu eh, ama maka jooga ama madiine jooga lanna cabdullahi bin cabaas markii dambe salligiis xaggey noqotay magaalada maka sidaa weyaan inuu madiine marka ay waa dhici kartaa laakiin asalka waa inuu maka joogay qad ra'ynaahu leylat sabta habeenka sabtiga aan aragnay falaa nazaalu kama zuulay nasuumu inaan soomna xataa nukmila ilaa aan ka dhammaystirna alaaiina yowman soddon maalmood aw naraahu aan ka arag naraahu aan ka aragna soddon maalmood ilaa aan ka dhammayno ama aan ka aragna kama zuulayna o faqoltu waxaan laa taktafi awalaa taktafi miyaadan ku kaaftoomaynin ood ood muxuu ahaa ku reebtoomaynin amaba aad ku amar qaadanaynin biru'yati mucaawiyata waasxaabihi mucaawiya abi sufyaan oo amiir ilmuminiina iyo saxaabadii iyo dadka la joogay aragtidooda kuma kaftomaysa qaaluu ilaa maya haakadaa sidan baa amaranaa wuxuuna faray rasuulrasuulka wuxuuna faray arrinka asaga wey sala allahu alay wasalam xadiidkan wuxuu kuqotamaa ku qotamaa mas'ale la yihahda ikhtilaafu lmataalic qoraxda manaasisheeda iyo meelaha ay ku hooyanaysa iyo bisha iskhilaafkooda hadda saacaddan aan joogna oo habeennimada ah maraykan meeqaa la jooga hadda meelaha qaar ka mid ya duhur ma gaareen meelaha qaar duhur ma gaarin weli marka ikhtilaafu almaaalicadaas ma la qadarina mise lama qadarinayo jamhuur ahlicilm waxay qabaan ikhtilaafu almaaalic hadduu xaqiiqo yahay waxaa weeyaan waa la qadarin ay kala duwanta saacadihi aad ay u kala duwan yihin laakiin kaba soo qaad baled xaawo iyo mandheero qofkii dhaha ka hor ikhtilaafu almaaalic ayaa u dhexeeya mogta <laughs> waxyaabaha qaar waa ariibo dad noocaas u fikiraad arkaysaa ama yihahdo muxuu ahaa kenya waa maطلceeda waa khaas tanzaniya keeda waa gooni kan soomaliya waa gooni kan etobiya waa gooni kan ugandaba qofki yihahdo cilmi kuma tacluqo hawowa laakiin hadda sham iyo madiin oo kale waxaa weeyaan xitaa sacuudiga gudihiisa ayaa mararka qaar waxaa dhexaysa saacado aad u badan inay udhexayso saddex saacadood meel ama laba saacadood ugu yara meel udhexaysa laba saacadood madiine iyo hadda muxuu ahaa sharqiya oo meelaha sacuudiga ugu dambeysa oo dhanka baxrayn xigto meelahaas mee sagaal saac ayaa la adima salaada fajr aadaanka dambe intaan toban sac ay ku dhici a mararka qaar marna laba iyo tobanka ayaa madiine ala adimi marka mararka qaar waxaa weeyaan haddii ay xaaladaadi ee sacuudiga saa tahay marka sham isbedel baa jiray marka masalada waa masalo khilaafi aho ikhtilaafu lmaطlc waa muxuu yahayna iyo taxdiidkiisana waa masalo laisku haysto dhirar badan hadda ikhtilaafkeeda uma taagnin laakiin xadiidka in waxa weeyaan dadka aafaaqda iyo jihooyinka ay kala duwan tahay maaalicdooda in ay kala soom noqon karaan ayaa xadiidka laga qaadanaa weyaan baabu qabuuli shahaadati الrajuli ninka shahaadadiisa in la aqbalo alwaaxid ee keliga ah calaa hilaali shahri ramadaana bisha ramadaan bilashadeeda ama bilashadiisa bisha bisha bilashadeeda in waxaa weeyaan shahaadadiisa iyo markhaati furkiisa loo aqbal ayuu baabkan u baab yahay imaamka wuxuu qabaa in qof keligiis hadduu arko bisha hadduu arka in lagu sooma ayuu qabaa sidaa weeyaan xadiidkana wuu soo aroorin doona in xadiid daciif uu yahay laakiin yataqawa waa xadiid oogoobi xadiid xoogoobi weeyaan intaas markuu ka baxay wuxuu raaciyey wa dikri khilaaf sheegitaan la sheego fiihi xadiidkan gudihiisa calى sufyaan sufyaan bn uyayna sufyaan athawri lisugu khilaafay fii xadiidi simaak simaak ibn xarb markuu ka warinayey habka uu xadiidka u wariyey mar wuxuu ka dhigay mawsuul xadiid xiriira marna wuxuu ka dhigay xadiid mursala xadiidka oo toos saxaabiga uu nabigu ugu wariyey marna waxaa weeyaan taabicigii inuu nabiga ka wariyey oo mursal u yahay ayuu labada jeer ayuu wariyey sufyaan athawri eh, oo simaag ka wariyey ayaa labada riwaayaba laga soo wariyaa ikhtilaafkaas inuu jirana in lagu cadday intaas ayada ayaa mar gadaal uu ka raaciyey laakiin axaadiista noo imaan doonta waxay ka warramayaan in eh, qofka keligiisa hadduu arka bisha in lagu sooma bisha ayada ah inkastoo labada xadiid oo u horeysa uu soo arooriyey ay waxaa weeyaan eh, ay daciif yihiin sanad ahaan xadiiku laba kun boqol iyo toban iyo labaad waa xadiis daciifa qaala alimam nas abarna moxamed ibn cabdilcaziiz ibn abi rizma wa iqa qaala ambana alfadl ibn muusa sinani wa iqatun tabtun rubama aqrab can sufyaan athawri waa imaamkii can simaak ibnu xarb saduuqun wa riwaayatuhu can cikrima munariba can ikrima ibn abi cikrima mowla cabdillahi bn cabaas iqatun tabtun faqih ibn cabaas radi allahu tacala anuma qal cabdillahi bn cabaas jaa waxaa yimid araabiyun reer baadiya ila nabi ayuu yimid sal nabigeena faqala wuxuu yidhi ra'aytu lhilaala bisha ayaan arkay nabi allow faqala wuxuu yidhi nabigeena sal slam atashhadu an laa ilaaha ila allah tawxiidka miyaad qiraysaa oo inaad alla keligii yahay oo mid xaq lagu caabud uusan jirin isaga mooyane wa anna muxameda nabi moxamed cabduhu alla adoonki inuu rasuul u yahay miyaad qiraysaa qaala wuxu nacam ha oo maxaa ii inaan qiro fanaada nabi nabigan ugu dhawaaq ansuumu war soomaay saas waay ansuumu hahay xadiidka laba kun boqol toban iyo sadeaad waa xadid daciifa xadiidkan marka waa xadiid mawsuulah oo waxaa weeyaan cabdullahi bin cabaas ayaa nabigeena ka warina sal slm ikrima cbdullahi bin cabaas can nebi sal slm waay xadiidka laba kun boqol iyo toban iyo sadeaad waa xadid daciifa qala imam sa abarna mamed mamed abarna musa ibn cabdiraحman ibn saciid alkindi wa iqa qala xadaثna xusein ibn cali aljucfi wa iqa can zayd ibn qudamata aلhaqfi wa iqat tabt suniy can simak ibn xarb can akrima an cabaas radi alahu ta anuma qala cbdulahi bn cabaas ja waxaa yimid acraabiyn ribaadi ayaa yimid ila nabi ayuu yimid sal sl qal absartu alhilaala leyla absartu waxaa indhaha saaray oon arkay alhilaala bisha ayaan arkay alleylata xalay qala wuxu atashhadu an laa ilaaha ila allah tawxiid miyaad qiraysaa wa ana muxameda cabduhu rasuuluhu qala wuxu nacma qala bilaal bilaalow adin fi nnaas dadka u adin falisumuu oo ogeysii falisumuu hadan beriha soomeena sidaa weyaan xadiidka laba kun boqol iyo toban iyo afraad waa xadiid xadiidka eh, horbu la nooc yahay lakin waa mursal akhbarana axmed ibn sulaymaan aruhawi waa iqatun tabt iqatun xaafid can abi daawuuda abu daawuud waa cumar ibnu sacd hy ah, aljafari waa iqatun caabid can sufyaan hy ah, athawri weeyaan can sibak ibni xarbin can ikrima mursal ikrima marka toos wuxuu la aaday nabigana sal sl matnigan waa mutuunta hore ayuu la tooyahay xadiidka laba kun boqol iyo toban iyo shanaad waa xadiis isna mursal ah mursalna muxuu yahay min anwaaci aلصaxiix wala aciif aciif mursal waa aciif hy saciid ibn musayib marasiishiisa laisku hayaa oo alimaam shaafici u ictimaadaa laakiin inta kale dacfigaas ayaa laisku hayaa ayaa ayay culimada qabaan way xadidka laba kun boqol iyo toban shanaad waa xadiis mursal ah qaala imam sd abana moxamed ibn xaatim ibn nucaym almarwasi masiisiyu wya ree masiis wa iqa qaala anba'ana xibaan ibnu muusa almarwasi waa iqa qaala anba'ana cabdullaahi mubaarak waa imaamkii can sufyaan can simaak ibn xarb can cikrima mursal xadiidka xadiid hore ayuu la lafdi yahay xadidka laba kun boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa <clears throat> qaala imam nasai akhbaranii ibraahim ibn yacquub aljawsiyani wa iqatun xaafid qaala xadaanaa saciid ibnu shabiiba abu cuثmaan waa saduuq wa kaana shaykhan صaalixan nin shaykh ah oo fiican ayuu ahaa biartuus meesha artuus ayuu joogay qala anba'ana ibn abi zaa'ida yaxya ibnu zakariya ibn abi zaa'idata alhamdani wa xaafid mutqin can xusein ibn xaariث aljadli wa saduuqu wa ree kuufe can cabdiraxmaan ibn zayd ibn khaaab alcadawi wulida fii xayaati الnebi sal slm walam yarwi can الnebiy salى اllahu alيه waslem khaطba <clears throat> ninkaas ayaa khudbay anahu isaga khaطb u khudbay annaas ayuu khudbeeyey fi اlyowmi maalin aladii maalintaasoo yushaku fiihi la shakisan yahay ma ramadaan ba oo bish ma bilatay mise bishaan welima bilin waxaan ku jirnaa shacbaan maalintaas ayuu khudbeeyey faqala wuxuu yidhi alaa hooyay inii aniga jaalastu waxaan la fadhiistay asxaaba rasulila rasulka asxaabiisa ayaan la fadhiistay wa sa'altum waxba kasta ayaan weydiiyey ama su-aalo badan ayaan weydiiyey wa inahum ayagana xadaanii waxay ii sheegeen ana rasul rasulka sl sl qala rasulka inuu yidhi suumuu war soomaayo liru'yatihi bisha aragtideeda ku sooma waftiruu ku afura liru'yatihi aragtideeda ku afura wansukuu xajkana markaad joogtaanna iyo xoolaha gowraca ama xajooga amaba waxaa weeyaan xilligii udxiyadini unsukuu udxiyada iyo xajkii u gowraca xoolihii lahaa ay liru'ya aragtidii adinkoo wax ku salaynaysaan nusuka la imaada qul ina salaatii wa nusuki gowracayga weeyaan fain umma calaykum haddii lidinka daboolo oo bisha ad arki waysaan faakmilu dhamaystira alaaiina soddon fain shahida hadduu marqaadkaca shaahidaani laba marqaati haddii ay marqaatkacaan fasuumu soomu aftiru afura laba laiskuma haya laakiin waxaa laisku hayaa hal ayaa laisku hayaa weyaan baabka sagaalaad ikmaalu shacbaana shacbaan in la dhammaystira alaaiina soddon idaa kaana hadduu ahaada haymun daruur kaanadana waa taamo iyadan intaas haddii marka ay daruur ay imaado bisha ramadaan bisha shacbaan soddonkeed ayaa la oo la arki waayo taas waa qeybta koobaad qeybta labaadna wa ikhtilaafi naaqiliina kuwa soo guuriyey khilaafkooda sheegitaan la sheegay ala can abi hurayrata abi hurayra ay ka wariyeen maxaa laisku khilaafay yacni lafdiga waa kan matniga maaha lafdiga qaar waxay dhaheen aye in cuddu kana uqduru intaas waa waa un lafdigaas cudu tiriy uqduru qadara waxba kuma kala duwan intaas un baa la sheegi rabaa laakiin khilaaf kale meesha ma yeela xadiidku laba kun boqol iyo toban iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu saclantul akhbarna mu'amal ibnu hishaam alyashkuri waa hiqatun can ismaaciil ibni culayata waa imaamkii hiqatun dab can shucba waa imaamkii can moxamed ibni ziyaada aljamxi waa mowlaahum hiqatun tabtun rubama arsal can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu wa ardaa qala abu hurayra qaala rasu rasul wuxu yuri sal slm suumuu sooma liru'yatihi bisha aragtidiisa aragtideeda ku sooma ru'yatii aragtidiisa bil annaga marka soomaaliya ay noqoto ma muanaa ma mudakar ya muana waa dhidig kow markii carabi ay noqotona waa mudakar marka waxaa weeyaan markaad fasiraysa marka inteed aadi ma mudakarnimaa ku fasirnaa mise muanasnimo ya ya ya soomaaliya alraaci laakin de carabigin waa ka duwanya lidalika waxyaabaha damaairtii ayaa muxuu ahaa liruyatiha aragtideeda dhileeda mogta liruyatihi saadihi aragtidiisa soomaaligan marka bishi waxay noqotay muanaf waxyaaba noocaas waxaa jira oo mararka qaar qorta ku geli waaya adinka saartan yeesha ama muxuu aha liruyatihi dhaha aragtidiisa ama liruyatiha muxuu ahaa liruyatihi aragtideeda dhaha dhib ma laha labadaba waaya macnahan baa muhim in la fahmo sumuu sooma nacam ya uskunu ah, amsiku laha wansuku laha nasuki wansuku laha asan صaxiix صaxiix saxwa marka waa soomaaliga marka qila u helna sooma de markaas axsanta axsanta sumuu sooma liru'yatihi bisha aragtideeda ku sooma waaftir liru'yatii aragtideedana ku afura fain quma calaykum haddii lidinka daboolo ashahru bishi facudduu tiriya alaaiina soddon tiriya ikhtilaafka lagu sheega cudduudaas waa gadaalna waxaa noo imaan doona faqduruu alaaiina qadara waa isku mid xadiidka laba kun boqol toban iyo waa xadiid saxiixa qaala alimam sl akhbara moxamed bn cabdillahi bn yaziid almaki waa qaala xadaana abi aabihina waa cabdullahi bn yaziid waa faadil qaala xadaana warqa ibn cumar alyashkuri waa saduuq can shucba waa imaamkii can moxamed ibni ziyaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu arda qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm suumuu sooma liru'yatii aragtidiisa ama aragtideeda waftiruu afar liru'yatii aragtideeda bisha aragtideeda weyan fainquma calaykum haddii idinka dabalo faqdiruu alaaiina soddon qadara soddon maalmood ka dhiga weeyaan dikru اlikhtilaafi cala zuhri imaamu zuhri khilaafka laisku khilaaf sheegitaan la sheegay fi hada alxadiid xadiidkan aan soo marnay oo suumuuda ah ninka la yihahdo zuhri ruwaadii ka wariyey khilaafka ay khilaafeen wax kale ma aha mid wuxuu ka dhigay musnad abi hurayra midna wuxuu ka dhigay musnad cabdullahi bn cumar waa intaaso labada saxaabiyaa kala duwan zuhri marna xadiidka laftirkiisa abu hurayre ayuu ka wariyey marna intuu ka wariyey cabdullahi bn cumar dhibna mama laha wax ishkaalo ku sugan mama laha xadiidka laba laakiin inaad adi barato in zuhri uu xadiidka marna ka wariyay abu hurayra marna uu ka wariyey Eh, abu hureyr iyo inu kale wariye cbdulahi bin cumar inaad baraton baa muhiimadda intaasa lagu sheegaya hadhowtay haddii aad aragta nin zuhri ka warina oo muxuu ah adoo kii yaqaan ibni cumar aad abu hureyre aragta kadibna ad tiraad maya khata zuhri wuxuu ka wariyaya ibni cumar aad la soo istaag taasaa lagu diidaya in labadaba aad ka soo wariy in lagu sheegay intaas waa intaas waa labada xadiisna waa saxiix qaala alimam nasa alay tla abarana eh, xadiiska laba kun boqol toban iyo sagaalaad waa xadis saxiix qala imam nas abarana moxamed ibn yaxya ibn cabdillaahi naysaburi maxamed ibn yaxya duhli wa iqat xaafid qala xadaثna sulayman ibn dawuud wa iqaة jaliil qala xadaثna ibrahim ibn sacd ibn ibrahim aلzuhri wa iqaة xuja can moxamed ibn muslim maxamed muslim waa ninke wake azuhri maxamed zuhri waa moxamed ibn muslim waa zuhri maxamed muslim ibn shaab zuhri waa waa imaamkii can saciid ibn musayab waa imaamkii can abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda qal wuxu yhi abu hurayra amaba ana rasul rasul sl sl qa rsulkan wuxuu yidhi idaa ra'aytum ilhilaala bish hadii ad aragtaan fasumuu sooma wa idaa ra'aytum haddii ad aragtaanna faaftiruu afura wain quma calaykum haddii idinka daboolo fasumuu alaaiina yowman sumuuna firiya xadiidka laba kun boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaari caleyh raxmat ullah akhbarana arabic ibnu sulayman wahiqa qaala xadaana ibn wahb cbdillah ibn wahb almisri wahiqatu faqih فقيه قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي وثقة ثبت عن ابن شهاب الزهري قال حدثني وحي ورمي سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى رحمه الله أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قالوا عبد الله بن عمر سمعت حكم الرسول عليه كما صلى الله عليه وسلم يقول إسقورا إذا رأيتم الهلال هدي أدركتان بشه فصوموا صوموا وإذا رأيتم هدي أدركتان فافتروا أفروا wain quma calaykum haddii idinka daboolan faqdiruu lahu qadara saas ayuu nabig sal sl xadidka laba kun boqol iyo toban boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nsacid abarna moxamed ibnu salmt almuraadi wa iqaatun habt walxarit ibnu miskiin qira'atan caleyh wa ana asmac xarit miskiin waa taqaanaan wa iqatun habt wa ana asmac walafdu lahu ibn qaasim cabdiraxman ibn qaasim wa iqatun faqiih can malik bn anas imam daar hijra can naafic mowla cabdillahi bn cumar wa iqatun habt can ibni cumar radia allahu taca anuma ana rasul sal sl slm dakar wuxuu sheegay ramadaana bish ramadan ayuu sheegay faqala wuxuu yidhi laa tasuumuuha soomina xataa tarow lhilaal ilaa bisha ad ka aragtaan walaa tuftiru ha furina xataa talow ilaad ka aragtaan fain quma calaykum haddii laydinka daboolo faqdiruu lahu qadara xadiidka laba kun iyo boqol iyo kow iyo labaatan aad ka soo baxnay dikru likhtilaafi khilaafka ruwaadda ay isku khilaafeen calaa cubaydillahi ibni cumar cubaydllahi bni cumar fi hada xadiid xadiidkan isku khilaafeen marna saxaabiga ka wari marna saxaabiga ka wari ikhtilaaf lagu sheeg waa inta ayada ayadna dhib ma lahan xadiidka laba kun boqol iyo toban iyo boqol iyo ka saddex iyo labaatanaad ama laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala aimam nas abarna camr bn cali fallaas wa iqatu habt qala xadaثna yaxya bn sacid اqaطan waa imaamki qala xadaثna cubaydlah ibn cumar ibn xafs ibn caasim ibn cumar wa iqatu habt faqih qala xadaثanii naafic ibn cumar radi allahu tacala canhuma an nabi nabig uu sl sl qal nabigen wuxuu yidhi laa tasuuma soomin xataa tarow ila ad ka aragtaan walaa tuftiru hafurna xataa tarow ila ad ka aragtaan damirka xaguu noqonayaa bishi fain quma calaykum haddii idinka dabolo faqdiru lahu qadara xadiidka laba kun boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas abarna abu bakr ibnu cali almarwasi wa iqatun xaafid wa saaxibu xims qaala xadaanaa abu ximsi ayuu madax ka ahan jiray qala xadaana abu bakr ibn abi shayba wcabdillahi bn moxamed ibn abi shaybat alkuufi wa iqatun xaafid qال xadaثna mحamed iبn bشhr alcabdi wa iqة xaafid qala xadaثna cubaydlah bn cubaydالlah ibn cmar waa nink haddii aan soo maraynay can abi zinaad can اlأcraj abu zinaad wa cbdالlah bn dakwan wa iqa can اlأcraj cabdiرaحman bn hurms sidoo kale iqaة tabt labada ninba can abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda qala wuxu abu hurayra dakara rasulula nabig wuxuu shegay sl halaabh ayuu sheegay faqala wuxu yihi nabigeena calayhi الsalaatu wasalam idaa ra'aytum haddii ad aragtaan bisha fasuumuu sooma waidaa ra'aytum haddii ad aragtaana faaftiruu afura fain quma calaykum haddii idinka dabalo faxudduu alaaiina soddon tiriya saasuu nabi yihi sala allahu calayhi waali waslem xadiidka marka labada fiiri mid wuxuu ka dhigay musnad ibni cumar kan dambana wuxuu ka dhigay musnad abu hurayra intaas waa un khilaafka uu ku shega wa inta ayda baabu dikri alikhtilaaf calaa camr ibni diinaar camr bn dinaar ninka la yihahdo fii xadiid ibn cabaas cabdulahi bn cabaas fiihi gudihiisa khilaafka ku soo arooray io sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay wax kale ma ahane cabdulaahi bn cabaas xadiidkiisa ayaa waxaa weeyaan ibnu cabaas iyo camr bn dinaar ayaa dhexdooda waasita la geliyey cabdulahi bn abninka la yihah cbdullahi bn cabaas toos waxaa ka warina camr bn dinaar riwaayad riwaayadda kalena waxaa weeyaan dhexdooda waxaa la geliyey moxamed ibnu xunayn waa inta ayada wax ishkaaloo ku sugan culaysna ma lahan sidaa weyaan xadiidka laba kun boqol iyo afar iyo labaatanaad wixii markaa dikriga ikhtilaafku yidhaahda waxaad ogaataan waxaa laga hadlaa inta badan boqol kiiba sagaashan iyo sagaal imaam anasa haduu yihah dikriga ikhtilaaf waxaa laga hadlaa waa sanadka amaba raawiga eh, saxaabiga ka horey ha noqda ama saxaabiga ha noqda ama inqiaac ha noqda ama wasni ha noqda ama irsaal ha noqda waa arin cilad ku saabsan amaba tilmaam ku saabsan lagu tilmaama sanadka kala duwanaantiis waa inta ayada laakiin xukunka iyo xadiidkii wax taabana ma ahan sida ah loola socdo marka ikhtilaaf markaad maqashaan oo meesha waa lagu kala guuri hadhihina sidaa weyaan xadiidka laba kun boqol iyo weliba mararka qaar ikhtilaafkaas wuxuu keenaya xadiidka taqwiya xoojin xadiidka inuu soo xoogayo ood xoogaysta oo dhowr saxaabiyin ay xadiidka wariyeen ayaad muxuu ahaa aad keenaya taa loola socdo xadidka laba kun boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarana axmed ibnu cuثmaan abuljawza wa iqa wa huwa iqaة basriy ahu abilcaliya weeyaan qala wuxu yhi ambana xabaan ibnu hilaal wa iqaة tabt qala xadaثana xamaad ibnu slmta wa iqaة tagayara biaakhirihi can amr bn dinaar aljumaxi wa iqa can ibn cabaas radi allahu tacala canhuma qala cbdillah bn cabaas qala rasul rasul wuxu yih sl slm suumuu u soomaay liru'yatihi aragtidiisa ama bisha aragtideeda waaftiruu afura liru'yatihi aragtidiisa ama aragtideeda fain quma calaykum haddii idinka dabalo fakmiluu dhammaystira alciddata alaaiina soddon dhammaystira xadiidka laba kun boqol iyo shan iyo labaatanaad una dambeya cashirkan insha allah tabarak watacala caawa qaala waa xadiid saxiixa qala imam nasai ramt ll abarana moxamed ibn cabdillahi bn yaziid wa iqa qala xaddaana sufyaan ibn cuyeyna can amr bn dinar aljumaxi wa iqa can moxamed ibn xunayn almaki waa maqbuul بن cabaas radي الlahu taعalى canهuma qal cbdالlahi بn cabaas cajibtu waxaan la yaabay miman duul yataqadamu شhahra bisha ramadaan maalmi ka ka hormarini markay bishii shacbaan labaatan iyo sideed joogtoo kale ayaa qofka yuusan ramadaanku dhaafini ramadaan yuusan shacbaankaa dhex gelin marka isku qaba qofka saas samayna oo labaatan sideed labaatan sagaal soddon kadibna kow saas waxay dhexdooda muxuu aha waxba ay kaa tegin darteed bisha ramadaan ayaamo kale hormara aan la yaabay cajibtu waxaan la yaabay man duul yataqadamu ashahr bisha kale hormara soon waqad qaala rasul rasul wuxuu yidhi sal slm idaa ra'aytum haddii ad argtaan hilaala bisha fa sooma waidaa ra'aytum haddii ad argtaan faaftiruu afura fain quma calaykum haddii lidinka daboolana faakmiluu dhamaystira alciddata tirada alaaiina soddon dhamaystira weeyaan sidaas ayuu nabigeena yihi salى اllahu عalayhi waali wasalam marka axaadiistan waxay ka warramayaan waxaa lagu soomaa waa aragtida bisha waxaa lagu afuraana waa aragtida bisha haddii bisha la arki waayo sabab ay ku dhacda waa ku dhacdee soddonka ayaa la dhamaystiraa saas ayuu nabigeena cadayna salى اllahu عalayhi waali wasalam hada wallahu aclam w salى اllah wslm cala cabdih rasul mustafaa